bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin almafcuul macahu qala الnaadimu raximah اllahu tacaala yunsabu taali lwaawi mafcuula macah fi naxwi siri wطariiqa musrica bma min alficli washibhihi sabq da nasb la bilwaawi fi اlqowl اlaxaq وبعدma استفاam أو kيfa نصب بفعل kwn مضmr بعض العرب والcطف in يمkin بلا ضعف أxق والنصب مkhتاar لdى ضعف النسق والنصب in lm yجuز الcطف yجب أو اعتقد إضmاar caamil تصب inta musanifku wuxuu kaaga hadlayaa mafaaciishii midkii ugu dambeeyey oo mafcuulu macahu ah waxaan soo sheegnay mafcuulu bihi almafcuul اlmuطlq mafcuul liأjlihi almafcuul fiih marka kana waxaa la yihahda almafcuulu macahu tacriifkiisa asiga lafdigiisa ku wato bmacnaa huwa اlsm اlmansuub aladi yaqacu macahu اlficlu waxa weyaan waa ism mansuub ah oo waaw ay ka horeyso asiga shaqa kumale laakiin yaqacu lficlu macahu ficil baa agtiisa dhacaya ama waxaad leedahay huwa smun fadlatun taalin liwaawin bimacnaa maca taaliyatin lijumlatin daati ficlin aw ismin fiihi macnaahu wa xuruufuhu kasirtu waطariiqa ana saa'irun waniila iyo wixii lamid ah horta ism inuu ahaada la rabaa mafcuulu macahu ficil ma noqdo xarafna ma noqdo fadla inuu noqdo dheeraad ah ee axadu jumlay lficli ma noqon karo oo khabar iyo mubtada ama ficli faacil midka ma noqon karo haddana waxaa la rabaa taalin inuu raaco liwaawin ou raaco bimacnaa maca waaw oo bimacnaa maca inay ka horeyso waawdaasna haddana waxaa la rabaa taaliyatin lijumlatin daati ficlin jumlo oo ficliya inay ka horeyso aw lijumlatin ismiyatin fiihi macnaahu wa xuruufuhu aw ismin dhe ama taaliyatin liismin fiihi macnaahu wa xuruufuhu ama isimay raacday isimkaasoo laga helaya ficilkii xuruuftiisii iyo wixii la hadle waxaad leedahay sirtu siduu musanifka hadda uu ku mithaaliyay siiri soco wاطariiqa maca ariiqi musricatan xaal a tahay midii degdegayso marka hadda wاطariiqa fiiri wاطariiqadi waxa weeyaan waa isim fadlana waa yahay oo ficil iyo faacil iyo mubtadi khabar midna kama aho ficilka ka horeeya qaatay sirii ficil amar mabniyin calaa xadfi nuun walyaau faacil musricatan xaal intaasoo dhan asiga shaqa kuma lah haddana waxaa lagu leeyahy isimkaas inuu taalin liwaawin ou raaco waay awariiqa ariiqa waawaa ka horey waawdina waa inay bimacnaa maca noqotaa oo waxaa weeyaan siirii soco ariiqa maca ariiqi haddana waa inay lijumlati daati ficlin hadda wa ariiqadaas jumla ficliyaa ka horeyso siirii ah ama isimaa ka horeeyo oo ana saa'irun waniila yaad leedahay saa'iru waniila saa'irkaas bimacnaa siiriy uu lamid yahay liannahu isimba ha ahaadee macna alficli xuruufgaa ku jirto oo waa isim mushtaq a oo yacmalu camal alficli sidaas weeyaan marka kaasaa rabaa suruudiisa ismun fadlatun taalin liwaawin bimacnaa maca taaliyatin lijumlatin daati ismin aw ismin fiihi macnaahu wa xuruufuhu kasirtu waطariiqa wa ana saa'iru waniila walidalika qaala almusanifu yunsabu waa la nasbiyaa taali lwaawi waawga midka raacayo mafcuulan macahu xaal yahay baa la nasbiyaa fii naxwi qowlika siiri gabar yahay soco waariiqa maca ariiqi musricatan xaal aa tahay midii degdegayso kaasuu kugu tacriifiyey markaas marka musanifka tacriifkii buu kuu sameeyey mithaalkiina wuu kuu raacsiiyey marka taa waxaa ku baxday markaan leenahay ismun waa inuu noqdaa laa taakuli samaka watashraba tashraba laban waawdaas hadda wa tashraba macda waa laga dhigi karaa laakiin waxa ayada ka dambeeyo tashraba ficil waaye isim ma ah marka waa ka baxday waxaa lamid ah, sirtu washamsu aalicatun sirtu waan socday walxaal ashamsu aalica waawdaas isimka ka dambeeyo jumlo waayo isim keligiis ma aha washamsu taalica jumlo dhan waa ayib waxaa ka mid ah haddane inuu noqda baa niriyay fadla inuu yahay ishtaraka zaydun wa camrun haddaad tirahdid waawdaas maca camrin waa tahay laakiin fadlo ma aha liannahu waxa weeyaan waawgii waxa weeyaan waa waaw اlcaطf lanna ficilka ishtaraka laba keenay lana اlاshtirاaka laa yaqacu ila min اثnain faaqal ila min اثnain faakhar oo ishtaraka zaydun keligiis lama dhihi karo lanna qof keligiis wax ma wadaagsado waxaa lamid ah eh, inay waawdi bimacnaa maca taha la rabaa laakiin haddayba macdi meeshii timaado oo aad tiraa ji'tu maca zaydin haddaad tirahdo macdiba aad keentid ayadana mafcuulu macahu noqon mayso ayib haddana waawda inay maciyo faa'iidaysaa la rabaaye haddaa tiraa zayd jaaa zaydun wacamrun qablahu aw bacdahu ayadana kuma jirto liannahu qablahu haddaa tirahda maciyada way diidaysaa ji'tu waan imiday waa zaydan maca zaydan haddaad dhihi lahayd waa la ogol yahay laakiin qablahu haddaad ku dartid maciyadii meesha ma imaan karto wahaakada marka shuruudaas inuu dhamaystartaa la waa la nasbiyaa taali lwaawi waawga isimka yunsabu waa la nasbiyaa isimka yaa la nasbiyaa ama yunsabu taalil waawi isimka waawga raacsan waa la nasbiyaa mafcuulan macahu xaal uu yahay yaa lagu nasbiyaa mafcuulu macahu ama yunsabu taalil waawi yaa la nasbiyaa mafcuulan macahu xaal uu yahay في naxwi qowlika siiri gabaryahay soco waariiqa maca ariiqi musricatan xaal aa tahay markaasuu wuxuu ku yidhi bima min alficli wa shibhihi sabq da nasbu laa bilwaawi fi lqowli alaxaq bimaa shay sabaqa hormaray oo min alficli ficilki ah iyo wa shibhi ficilka washaabaha iyo da nasbu nasbigan uu ka ahaaday laa bilwaawi waawga ma aha fi lqowli laxaqi qowlka raajix haddaan qabano marka wuxuu ku leeyahay mafcuulu macahu waad noo tacriifisay laakiin muxuu yahay naasibkiisa haddaan idhaahda sirii waariiqa sirii waaban ogaanay alwaaw waaw maciya aariiqa mafcuulu macahu mansuub biesh mansuub bilficli miya mase bansuub bilwaawi waay labadaasaa laysku haysta marka tiibuu ku musanif wuxuu ku leeyahay tha bimaa sabaqa wixii hormaray ama tha nasbigan kan eh bimaa baa lagu nasbiyey sabaqa hormaray oo min alficli washibihi ah laa bilwaawi waawga ma aha fi lqowli axaqi qowlka sugan marka wuxuu musanifka doortay ana almafcuula macahu mansuubu bilficli aladii qabla alwaawi oo marka markaan idhaahda siiri waariiqa aariiqa mafcuulu macahu mansuubu bilficli siiri aan leenahay marka waawgaasna musaacid waa keliya طيب dad baa waxay qabaan sida hadalka musanifka laga fahmayo أن annaasiba huwa alwaaw waawgaasaa wax nasbiyey sidaasay leeyihiin qowlkaas waxa weeyaan waa qowl daciifa ah, liannahu waawgan wuxuu ka mid noqday bimathaabati esh bimathaabati juz-in min alismi sidii al tacriifiya oo kale markaad tirahda darabtu rajula raaytu eh, marartu birajuli jaaa arajulu haddaa tiraha fiiri ashaas oo tacriifiyada eh, maca anahu xaraf ajnabi ka ah bay ka tahay laakina alficla aladii qablahu yatacadaa al haadihi wayacmalu fi lficli sidaasayna ku dhowdahay marka waaw ma aha sida nin jurjaani la yihahda saas qabaa lyiri ayib qaarna maxay leeyihiin ma ahane waxa weeyaan waxaa meeshaas nasbinaya ficil maxduuf ah oo markaa waxa weeyaan markii layihaha siiri waariiqa ayay noqonaysaa sirtu hadana kala la qadaraya oo markaa oo noqonaya huwa alcaamil walaysa bilficli اlأwl xata laa yuqaala ina dalika alficli qad tacadda hada alxarf almuhim hadalka waa badan yahay laakiin qowlka raajixa sidaas waa وبعدma اsتفهاam أو kيfa نصب بفعل kwn مضmr bعض الcرب intana masألة اsتiثناaئiya baa loo sheegay oo macnaha waxaa loo sheegaya waxa weeyaan ficilkii qaacidadii hadda aan soo qarirnay bay ay cagsi ku tahay markaasuu musaنifku intuu u bandhiga wuxuu yihi wnaصba waa nasbiyey bacdama istifhaamin maa istifhaamiya gadaasheed aw kayfa bacda kayfa bacdu lcarabi carabta qaarkeeda bificli kownin ficil oo kown uu wax ku nasbiyey mudmarin la qariyay marka mar haddiiba la arko amhila bay arkeen baa layidhi oo maa anta wa zaydan wa kayfa kayfa kayfa waqascatan kayfa carabti way ku dhawaaqdaa leeri waa hadal thaabit ah carabti ka sugan marka haddii la yidhaahdo waawdan maciyadii ay ku caddahay isimkina mansuub waay walam yataqadam ficlun walaa ismun fiihi xuruufu lficli walaa macnaahu marka qaacidadii dhan bay dabagedinaysaa maa anta wa zaydan adiga iyo zayd seed isku tihiin maa anta wa zaydan adig iyo zayd saad isku tihiin macnaha waxa weeyaan xam isku fiicantihiin mise dagaala idinka dhexeey fiiri marka wa zaydan isim oo fadlaa oo mansuub ah laakinahu lam yaqac bacda alficli walaa bacda ismin macnaa fiihi macna alficli wa xuruufuhu intaba kuma jiraan mal xalu markaan kayfa wa anta wa aw kayfa anta waqascata min thariid ahy thariidkaas haddii lasoo dhigo iyo adiga bal xaalkaada ka waran baa layidhi dad baa waxaa weeyaan min ajli shidatin eh, alhalac yaa waxaa weeyaan raashiin ay rabaan marka lasoo dhigo wax la fadhiyo iyo wax kale ma arkayaan marka ninaa layidhi marka ninku guri xumaa lagu tuhumaya wإida mudat اlaydi ilى الzaadi lam akun bacjalihim ida nshacu اlqowmi acjaluu markay carabta dhihi jirtay waa soomaalida waagii hore dadka waa la leexiyaa la dhihi jiray oo qofka nasabkiisa lagu duraya raashiimanka markii duruuf adag ay jirto oo wakhtigaas aada loo gaajaysan yahay oo kale wax yaroo raashiin la hela tasarufaadkiisa ninkay xumaato yaa waxaa la dhihi jiray ninkaa nasab ma aha طبعا waa ninka khaladna waa sameey laakiin macnaheeda nasabka saas in lagu dura ma ah ayb marka kayfa anta waqascata min thariid nafs shay waay ficil ma horeeyo walaa ismu fiihi macna lficli wa xurufuhu ma horeeyaan marka maxaa la samaynaya wuxuu ku leeyahay marka in loo qadarayaa waajib ah musanifkaa dhahay kown aa la qadarayaa oo la qariyey oo marka ma anta wa macnaheedi kayfa takuunu anta wazaydan marka kayfa takuunu wa yay noqonaysaa oo waxa weeya ficilkii waa lasoo qadarayaa oo isimkaas haddii la yidhaahdo eh, kayfa takuunu wa waxay markaa ku cadfan tahay isimkaas meesha ku qarsan oo mudmarka ah yay ku cadfan tahay haddii la godo la yidhaahda maa anta wa zaydun kayfa takuunu anta wa zaydun haddii wa zaydan la yidhaahdane takuunadii maanakaanadii oo taamahay noqonaysaa markaa wa zaydanna waawdina maciye bay noqonaysaa axad alacaariib alatii nuqilat canhu can bacdi alcarab waay wa kayfa anta waqascata min thariid sidaas oo kale waa iyadani haddii waqascatun min thariid la yidhaahda ishkaaliyad ma laha waana iyadana sidaasna waa lagu dhawaaqay haddii kale waawda maciyada waxaa weeyaan isimka oo kaana a e, haddii la godo waay haddii kale waawdaas waawlmaciyay noqonaysaa wabitaali yatawafaru fiihi shuruud lmaciya oo markaa waxay noqonaysaa ficil baa ka hormaraya oo labadaas haddii la godana waxa weeyaan waa cadaf haddii la kordhigana waa ulmaciya sidii shuruudii ayna u dumininne ficil baa la soo qadaraya ficil haddii la keenane isim fadla ah taqadama caleyh ficlun intaasay noqonaysaa markaa waxa weya mafcuul maxw sariix bay noqonaysaa markaasuu wuxuu ihi musanifka wa nasaba waa nasbiyey bacdu lcarabi carabti qaarkeeda bificli kownin kown ficilkiisa kown waa masdar ficilkiisana takuunu waay kownkoo mudmarin macnaha ama ficilkoo mudmarin la qariyey yay ku nasbiyeen mafcuulu macahugii bacda ma istifhaamin ma istifhaamiya gadaasheed aw kayfa kayfada gadaashiisa waxay ku nasbiyeen mafcuulu macahugii ficil la qariyey saanan loo dhihin maa anta wa qascatan waxaan aragnay mafcuulu macahu nasbisan ficil walaa shibu ficlina uusan ka horaynin wabitaali hada اlmithaal wa amthaaluhu yahdimu اlqawaacid asaabiqa saan loo dhihin oo arrintaa looga badbaado yaa waxaa la soo qarinaa ficil oo kaana iyo amhaasheeda ah wabitaali shuruudii markaa way ku dabaqmaysaa oo waawdi waawlmaciya laleeyahay zaydana mafcuulu macahu wa qascatana mafcuulu macahu sidaasaa laleeyahay marka sidaas buu musanifka hadda ku towjiihiyey sidii qaacideeda u badbaado wahada huwa alqowl اlmuctabar aladi naqalahu jamiic ish annaxwiyiin ayib wاlcaطfu in yumkin bilaa ضacfi axaq wالnasbu mukhtaaru ladaa ضacfi الnasq wالnasbu in lam yajuz اlcaطfu yajib aw اctaqid idmaara caamili tusib wاlcaطfu cadafkii in yumkin hadduu suuro galo bilaa ضacfin asoon daciif ahayn axaqu asaa ka mutaysan wاnasbu nasbihina mukhtaarun waa la doortay ladaa ضacfi nasqi nasq markii la nasq waxaa la yihahdaa cadfiga qeyb kamida cadfiga wuxuu u kala baxaa cadfu bayaan iyo cadfu nasq adiga waad ogtahay cadfu nasq marka waxaa la yihahdaa ida kaana bayna almacطuufi calayhi wاlmacطuufi xarfu min xuruufi اlcaطfi jaaa zaydun camru haddaad tirahdid cadfu nasq a la yihahda liannahu xarafkaasa ku dhex jiro marka wuxuu ku leeyahay intane khawaastiisuu kuu sheega ayib markaasuu wuxuu ku yiri musanifka wاlcaطfu in yumkin caطfigii haddii uu suuragal yahay waalcadfu cadafkii in yumkin hadduu suuragal yahay bilaa dacfin dacfi asagoo aynan keenaynin axaqu asaa ka mutaysan nasbaduu ka muta axaqu min annasbi waay waannasbu nasbihina mukhtaarun waa la doortay ladaa dacfi nasaqi cagsigeedi waa beytkii qeybtiisii horo yaa lagu keenay markaasuu i wanasbu nasbihi in lam yajuz ilcadfu cadafka hadduusan banaananin yajibu waxaa waajibu nasbihii noqonaa oo mafcuulu macahu baa lagu nasbinaa haddii cadfiga uusan suuro gelin aw ictaqid waxaad ictiqaadisaa idmaara caamilin caamil in la qariyo oo la qadaro tusib waad asiibaysaa buu ku leeyahay marka musanifka inta wuxuu kaaga galayaa aqsaamtii oo mafcuulu macahu mar yajibu nasbuhu wa maratan yajibu maxaan ku yidha alcaطfu wa maratan yatarajaxu alcaطfu wa maratan yatarajaxu الnasbu wahaakada marka markaasuu musanifka wuxuu ku yiri hadeertaan qaacida guud wاlcaطfu cadafkii in yumkin haduu suuro galayo bilaa ضacfin daciif liman la-aan axaqu asaa mutaysan min anasbi waay marka marna cadabku waa waajibaa marna asaa owlaysan liannahu waxa weeyaan haddii aad tidhaahdid kuntu ana wa zaydun kal cadfiga yaa wanaagsan liannahu hadeertaan waxa weeyaan kuntu ana kaanadi isimkeedii ay qaadatay oo taadi ah anadana waa damiir fasli ah waxaa loo keenay anadaas wasaydun in lagu soo cadfo marka haddii anadii meeshii ay joogto in wasaydun lagu cadfo kal akhaweynna khabarkii kaana laga dhigo yaa wanaagsan waxay ka wanaagsan tahay in la yidhaahdo kuntu ana wazaydan kal akhaweyni in la yidhaahdo oo macnihii waxay keenaysaa baa laleeyahay tashriiga owlaa min almaciya hada hadaa lagu ihahda adiga zaydaad la socotaa io adiga iyo zayd waa isla socoteen yaa fiican nin mulxaq had noqonaysa haddii la yihahda kuntu ana wa zaydan haddaad tidhaahdid kal adigaa muctabar ah zaydna waxa weeyaan waa mulxaq laakiin aniga iyo zayd laba walaalana haddaad tidhaahdid macnaha saasaa ku fiican marka cadfigii qawaaciddii luqadina waa loo haayaa anadaasaa la keenay xataa laa yucطaf calaa damiirin eh, rafcin oo mutasil ah saan loo keenin anadaya waa la keenay macno ahaana cadfigaa wanaagsan liannahu mushaarakay uu tusinaya ayib marna waxaa raajaxsan eh, cadfigiyaa nasbigiyaa raajsan mafcuulu macahu lagu nasbiyo oo haddii aad tirahdo sirtu wa zaydan haddaad tirahdid iyo sirtu wa zaydun labada waa banaan tahay laakiin wa zaydan in la yidhahdaa fiican liannahu haddii la godo sirtu wa zaydun la yihahdo waxaa ka laasimaya an yucطafa calىa damiirin marfuuci اlmaxali duuna an yufsala baynahu wa bayna maa cuطifa calayhi oo sirtu tii hore cagsigeeda oo sirtu ana lama dhihin marka luqada waa la ogyahay ilahi wuxuu iri laqad kuntum antum wa aabaa'ukum uskun anta wa zawjuka antadaas waxaa loo keenaa damiirkaas marfuuca haddii in wax lagu cadfo la rabo in laga fasliyaa fiican oo damiir fasli la keeno marka kii maadaama la waayay waxaa weeyaan waxaa haboon in macnaha mafcuulu macahu laga dhigay sida qaacidadaas daciifka loogu camal falin labadaas hadda waxaa weeyaan marna nasbadii aa raajixsanaatay marna caطfigii aa raajixsanaatay marna waa waajiba haddaad tiraha ishtaraka زaydu وacamru haddii aad tirahdid yajib الrafcu aw اlcaطfu yaa waajib ah lannahu haddaad tiraha ishtaraka زaydu وacamran haddaad tirahdid waxaa macnaahanka ka laasimaya zaydaa wax wadaagsaday asoo camar la joogo keligiis qof waxma wadaagsado marka sidii wadaagsigii loo helo o bimacna ishtarag yataxaqaq waa in camr la godo oo la godo o zayd lagu cadfo o waxaa wax wadaagsaday camar iyo zayda wax wadaagsaday ayib waxaa lamid ahoo cadafki ay waajib tahay sidii hadda aan soo sheegnay jaaa zaydun wa camrun qablahu atari waawdaas maciyo ma banaana maadaama qabligaas oo darafka aad sheegtay waxa weeyaan in camru la godo liannahu waxaa isdiiday jaaa zaydun wa camran haddaad tiraahdo oo maca camrin aad tiraahdo qablahu haddana hadalkii waa isdiidaya oo haddaad balaheed waa isla yimideen haddana kanaa ka horeeya macnaheeda maxay tahay waa wax isdiidaya ayib taas waxa weeyaan waa markii ay cadafkii waajibay marna mafcuulu macahu ayaa waajibay oo waxaa lagu mithaaliyaa maata zaydun wa طuluuca الshamsi maata zaydun waa dhintay wa uluuca shamsi maca uluuca shamsi naftii waxay ka baxday qoraxda markii soo baxaysa marka wa uluucu in la yihaaho lagu cadfo ma banaano liannahu saas haddii la yirah waxaa ka laazimaya inay noqoto maata zaydunna waa dhintay wa uluucu shamsi qoraxda soo bixitaankeedana waa dhimatay kayf kayfa uluucu shamsi ma dhimanayso marka ma dhacaysa marka macno ahaanay u diideysaa sidaasaa waxaa leeyahy waxaa weeyaan yajibu fii mithli hadi اlxaal in la nasbiyaa waajiba ayib waxaa lamid ahaa layidhi labadiba inay reebtoonaadaana la arkaa ka qowlihi calaftuhaa tibnan wamaa an baarida ninaas sidaas yidhi xataa shatataat hamaalatan caynaaha calaftuhaa daabadii waxaan calfiyoon macnahan u dhigay raashinaan u siiyo tibnan waago iyo wamaa an biyo baaridan qabow antaas waxa weeyaan cadafna kuma banaano liannahu waxaa ka laasimayo inay biyihii wax la calfiyaan ay noqdaan lianna alcadfa yaqtadii takraar alcaamili hadaa tiraa jaaa zaydun wa camrun macnihi waxay ka dhigan tahay jaaa zaydun jaa camrun waa in ficilkii hore lasoo qadari karaa tan hadda ficilkii hore lama qadari karo calaftuhaa timnan wcalaftuhaa maan lama dhihi karo liannahu maa yushrab walaa yuclaf ko macno ahaan horta cadafka saasuu ku diidan yahay haddii tiraa calaftuhaa timnan wa maaan maca maain hadaa tiraahda mafcuulu machu aad tirahdane waxaa ka laasimaya an yakuuna almaau makhluuطa biاlcalaf oo labadii baan isugu daray marka labadoodii in laysku dhex dara ka laazimaysa walaysa hada huwa almaqsuud marka labadiba in laga wada baxa waajib ah laleeyahay labadaba in laga wada baxo lila calaftuhaa tibnan wa maaan wasaqaytuhaa maaan baaridan marka waxa weeyaan mafcuul oo ficilkiisi la xadfay laysa laa huwa eh, min baabi alcaطfi walaa huwa min baabi ish min baabi caطfi mufrad cal mufrad ma aha inamaa huwa min baabi caطfi jumla cala jumla ay noqonaysa mafcuulu macahuna ma noqon karo liana almacnaa yabaa dalika waxaa lamid ahaa laleeyahay <clears throat> qowl shaaciri wazajajna alxawaajiba walcuyuuna wazajajna markay yaryareeyaan alxawaajiba xawaajibti waxaa weyaan indhaha korkooda waxaa ku yaala hindaab iyo waxaa tiraahda iyo dadna suniye ay ba yihaahdaan macnaha dumarka caado waxay uleeyihiin dintaas koro isha korkeeda goonkeeda ku taallo in qurax raadin awgeed ina inta laga xiiro hoos korna laga xiiro caalamka aaduu ugu badan yahay waxaa saas loo yeelaa yani talaban litajamuli waana shay manhi ah nabiga caleyh salaatu wasalaam wuu reebay marka wزajajna اxawaajiba wاcuyuuna wاlcuyuunadi hadii lagu cadfo waxaa ka laasimaysa in la yihah wزajajna اlcuyuuna indhihiina waa yaryareeyeen ayagana waa la qorqoray indha lama qoro waxa weeyaan waa la kaxli baa la geliya ayib marka ma suurageli karto in cuyuuntii ay xawaajibtii mactuuf ku ahaato sidaas oo kalena waxaa laleeyahay mafcuulu macahu ma suurogelayso oo wazajajna alxawaajiba walcuyuuna maca alcuyuuni haddii la yidhaahdana nafs oo cadfiga uu keeni lahay buu keenaya asigani marka waxay noqonaysaa in ficil loo soo qadara sida labada khatarba looga badbaado oo la yidhahdo markaa wazajajna alxawaajiba walcuyuuna wakaxalna alcuyuuna in la yidhaahdo marka intaasoo aqsaam ugu qiyaas qaado wixii kale wاlcaطfu cadafkii in yumkin hadduu suuro geli karo bilaa dacfin axaqu asaa ka mutaysan ay min الnasbi wالnasbu nasbihiina mukhtaarun waxaa la doortay asigii ladaa dacfi nasaqi nasaqa markuu daciif noqdo wالnasbu nasbihi yajibu waa waajibaya in lam yajuz ilcaطfu cadaf hadduusan banaanaanin in isimka dambeeya in la nasbiyo waa waajib waa niri maxaa lagu nasbinaya mafcuulu macahu ama kale aw ictiqid ictiqaadi haddii mafcuulu macahuna suurageli wayso idmaara caamilin caamil in la qariyo tusib waad asiibaysaa waa midii hadda aan lahayn caraftuhaa tibnan wamaaan baaridan imaa hadii cadafkii hadduu suurageli waayo mafcuulu macahu ku nasbi hadduu mafcuulu macahu suurageli waayo ficil kale usoo qadar intaas baya hadduu ula jeedaa musanifka alاstithnاء ma اstathnat ila mac tamaamin yantasib w bacda nafyin aw ka nafyin intukib itbaacu ma اtasala wansib man qaطc w can tamiimin fiihi ibdaal waqac w gayru nasbi saabiqin fi الnafyi qad yaأtii walakin nasbahu اkhtar in warad wain yufaraq saabiqu ila lima bacdu yakun kama low ilaa cadima wain yufaraq saabiqu ila lima bacdu yakun kamaa lowlaa cudima waalqi ilaa daata towkiidinka laa tamur bihim ila alfataa ila alcalaa wain tukarar laat litowkiidin famac tafriiqin itaahiira bilcaamili dac fii waaxidi mima bila stuthnii walaysa can nisbi siwaahu muqni wduuna tafriiqi maca taqadumi nasb aljamiic xkum bihi wاltazimii wansib litaakhiiri waji biwaaxidii minha kama low kaana duuna zaa'idii kan lam yafuu ila mru'un ila cali wa xukmuha fi lqasdi xukmu lawali intana waxaan ka gelaynaa baab la yihahda baab اlistithnaa istithnaa waxyaalaan kuu soo koobayaa marka ugu horeyso horta waxaa leeyahay hunaaka adawaat lilistithnaa ama waxaa tidhaahdaa istithnaa arkaan uu leeyahay istithnaa waxa waay kasoo reebid waay istithnaa macna ahaan luga soomaaliya kasoo reebid waay arkaan uu leeyahay mustathnan iyo mustathnan minhu iyo adawaat listithnaa saddexdaas in la helo waay hadaa tiraahda qaama alqowmu ilaa caliyan hadaa tirahdid caliyantaas mustathna waa midkii lasoo reebay oo qoomkaasuu ka mid ahaan lahaa asigiyaa lasoo reebay alqowmna mustathnaa minhu waay adawaadka loo adeegsadayna oo loo adeegsadayna ilaadi waay istithnaa marka laabudda an yakuuna mustathnan wa mustathnan minhu wa adawaat listithnaa saddexdaas rukni weeyaan hadduu midkood xataa xadfan yahay sida mustathnaa minhu marka qaarkeeda la xadfaa muqadar waay ayib kaas waa arkaantiisi tacriifkiisa waxaa la yidhaahdaa alistithnaau biila aw biixdaa akhawaatiha lowlaaha la dakhala almustathnaa fi lmustathnaa minhu in istithnaa wax lagu soo reebo ilaa wax lagu soo reebo u ixdaa akhawaatiha hadday ayadaas ahaan lahayna isimkaas ka dambee kan horu ka mid noqon lahaa qaama alqowmu ilaa zaydan haddaad tidhaahd haddaada ilaada dhaafi lahayd zaydkii qowmka istaagay unbuu iska noqon lahaa marka ilaadayaa lagu soo reebay ayib istinihii marka kaasaa adawaatu listithnaa saddex qeybay u kala baxaan wax oo xaraf bitifaaqa wax isim bitifaaqa wax ficil bitifaaqa mid qismi afaraad oo yataradad bayna alxarfiya walficliya afartaas nooc waay adawaat listithnaa afar nooc waa markaas maa huwa xarfu biitifaaq wamaa huwa ficlu biitifaaq wamaa huwa eh, ma huwa xarfu bاtifaaq wma huwa ficlu bاtifaaq wma huwa ismu bاtifaaq wma yataradadu bayna ish alismiya wاlxarfiya ilaa xarfu bاtifaaq waay gayr iyo siwan iyo lugaadkeedana ismu bاtifaaq waay laysa iyo laa yakunu ficlu bاtifaaq waay khlaa iyo caddaa iyo xaashaana tataradad hadihi اlafcaal bayna alficliya wa bayna alxarfiya in jaءa maa bacdaha mansuuba fahiya afcaal wa in jaءa maa bacdaha majruur fahiya xuruuf intaasay adawaad alistithnaa ay yihiin ayib waxaan rabaa inaad fahamtid baabkan yani axkaamtiisu waa isku noqnoqonaysaa hal shay ina si xoogla u fahamtida la rabaa waxa weeyaan mustathnaha marna waxaa lagu leeyahay waa muujab marna waa manfi inaa fahamtidaal raba marna waa mufaraq saddexdaas xugumaa la kala siinaya markaad mustathna iyo mustathnaa minhu aad kala fahamtid qaama alqowmu ilaa caliyan haddaad tidhaahdid caliyan taas dambe mustathna waay qowmkina mustathnaa minhu waay adawaat listithnaana ilaa iyo wixii lamid ah waa waad u jeedaa qaama alqowmu gayra zaydin aad dhihi kartaa qaama alqowmu laysa zaydan qaama alqowmu laa yakuunu zaydan qaama alqowmu khalaah muxamadan adawaadkaas waa adawaadkii marka waxaa la rabaa marna waxaa lagu leeyahy kalaamkii taam oo muujab a ah waay taam macnaha mustathnaa minhuna waa la sheegay muujabna nafyi ma aha waay haddaa tiraa qaama alqowmu ilaa caliyan kalaamkan ahwacaluu leey waa taam lianna almustathnaa minhu qad dukira haddii mustathnaa minhu la sheegay kalaamkii taam waay mustathnaa waaba lagama maarmaan asiga meeshii waxa loo keenay wax loo heesa asiga weeyaan marka mustathnaa minhu hadduu meesha ku xusan yahay kalaamkii maxaa laleeyahay muujab waay hadduu kalaamkii muthbat yahayne maya kalaamka hadaa mustathnaa minhu meesha lagu sheega taam waay qaama alqowmu ilaa zaydan qowmkii oo mustathnaa minhu yaa joogo ayib waxa waaye mustathnaa minhu hadduu joogo kalaamkii taam waay hadduu nafyi iyo shibu nafyi ku jirinne muujab waay bimacnaa muthbat marka muthbat iyo muujab waxaad rabto ku magacaaw waxa weeyaan haddii nafyi uusan ku jirin kalaamkii maxaa laleeyahay muujab haddii mustathnaa minhu ou jooga maxaa laleeyahay taam ayib intaas waa inaad fahamtaa hadhow markii aan keenayno mar kasta fasirkeeda kuma celinayno marka alkalaamu mataa yakuunu kalaamu taaman ida kaana almustathnaa minhu mawjuuda fi lafdi متى yakuunu اlkalaamu muujaban أو muhbatan إذا lam yakun manfiya walaa manhiya walaa fiihi istifhaam kaasna waxaa weeyaan muujab iyo taam fahm kalaamkii markaan haddii nafyi ou galo mustathnaa minhu ou jooga maxaa laleeyahay kalaamkii waa taam gayru muujab ah gayru muujab bimacnaa manfi oo kale waxaa tiri maa qaama alqowmu ilaa caliyan aa tiri kalaamkii taam waayo lianna mustathnaa minhu waa jooga laakinahu ghayru muujab waaye muujab ma aha ama manfi waaye oo maa a ka hormartay ayib taasna waan fahmnay haddii kalaamkii mustathnaa minhu laga gooyo ouna haddana haddii mar mustathnaa minhu la gooyo muujab ma noqon karo hayru muujab inuu ahaado waay marka kalaamki hadduu ghayru muujab noqdo ou hayra taam noqdo maxaa lagu magacaabaa mufaraq a la yidhaahda maa qaama ilaa zaydun wamaa ra'aytu ilaa caliyan wamaa marartu ilaa bikhaalidina tiri fiiri hadda maa qaama ilaa zaydun mustatnihiyaa joogo mustathnaa minhu waa maqan yahay kalaamkii muujab ma ahanoo ghayru muujab waa maabaa gashay labadii markuu beelay waxaa lagu magacaabay mufaraq waxaa mufaraq loogu magacaabay lianna maa qabla ilaa tafaraqa lilcamali fi maa bacda ilaa oo markaad tidhahda maa qaama ilaa zaydun maadi naafiya wa qaama ficil maadi ilaa adaatu istithnaa mulgaatu laa camal laa zaydun faacil marka faacil istithnaa lama dhahay maanta maa ra-aytu ilaa zaydan zaydan mafcuulu bihi istithnaa ma aha wahaakada saddexdaas magac haddaadan kala xifdinin istithnoo dhan wuu iska kaa dhexyaacaya walidaalika si khulaasa aan kuu sheeg arkaantiisana faham adawaat listithnaa faham magacyaalka uu kala leeyahayna faham mataa yakuunu اkalaamu taaman w mataa yakuunu muujaban mataa yakuunu taaman gayra muujabin famataa yakuunu mufaraqan idaa lam yakun taaman walaa muujaban intaas hadaa sida rabo u fahamtid waxaa ku haray markaas istihnaha marow munqaطic noqonayo iyo marow mutasil noqonayo unbaa ku hartay munqaطic waxaa la yidhahdaa in kaana maa bacda ila min jisi maa qablaha mutasila lagu magacaaba qaama alqowmu ilaa caliyan hadaa tira cali qowmku kamid yahay waa insaan hadaa tira qaama alqowmu ilaa jamalan ilaadi wixii ka dambeeyey qowmkii laba jinsi ay kala yihiin jamal liannahu leysa min bani aadam munqaطica lagu magacaaba ayib marka intaas kale kuwaas magacyaalkeeda way sahlan yihiin waa la fahmi karaa marka inta hadaa fahamtid waxa weeyaan baabulistithnaa waad ku durdurinaysaa biidn اllahi tacaala markaasuu wuxuu ku yiri ma stathnat ilaa mac tamaamin yantasib wa bacda nafyin aw ka nafyin intukib itbaacu ma اtasala wansib manqaطc wa can tamiimin fiihi ibdaalu waqac markaasuu yihi ma stathnat ilaa waxay soo reebto mac tamaamin kalaam taam e macigiisa yantasibu waa nasbi smaa hadalkaas waxa wey hadal dhamaystiran weeyaan in kaana alkalaamu taaman ayib waxaa laga fahmaa muujabanna waa ku jirtaa liannahu wa bacda nafyin ou ka nafyin markuu gadaal u bixiya waxaan ogaanay inuu ku leeyahay hadday ilaa wax soo reebto fi kalaamin taamin muujabin yajibu nasbu lmustathnaa intaasaa loo jeeda ayib ma stahnat ilaa ilaa waxay soo reebto maca tamaamin maca kalaamin taamin kalaam oo taam ah oo mustathna minhu uu xusan yahay haddana muujab ahoo nafyi aan ahayn yantasibu waa nasbismaa kalaamkaas oo waxaad leedahay qaama alqowmu ilaa zaydan wa darabtu alqowma ilaa muxamadan wa marartu bilqowmi ilaa khaalidan fiiri kulligeed haddaad tiraahdid qaama اlqowmu ficli faacil ila adaa sthnaa zayda mustahnaa mansuub cala اstihnaa ficilkaas oo istihnaha yaa nasbistay qole waxay leeyihin ficilka ilaada ka horeeyaa nasbiyey qole waxay leeyihin ilaadaa lagu nasbiyey qole waxay leeyihin ficil oo meesha ugu qadaran oo qaama alqowmu ilaa zaydan astathnii zaydan ficilkaas astathnida meesha loogu qadaraha nasbiye almuhim qowlka raajixa maa qabla ilaa yaa lagu nasbiho ficilka lidaliili qowli musanif wa in yufaraq saabiqu ila lima bacdu yakun kamaa low la cadima macnaha an yatafaraqa maa qabla ilaa fi ma bacdaha ayuu hadda u dhihi doonaa marka saddexdaas qowlaa ku jira naasibka istithnaa laakiin qowlka oo wanaagsan ficilka ka horeeyaa lagu nasbiyey marka ma ilaa waxay soo reebto maca tamaamin kalaam taama magiciisa yantasibu mustathnihii waa nasb ayib oo waxa weyaan qaama alqowmu ilaa zaydan mustathnaa minhugi waa joogaa qowmki weeyaan kalaamkiina muujab waayo nafyi ma aho qaama maa qaama lama dhihin yajibu nasbu lmustathnaa sawaaءun kaana mutasilan ka qaama alqowmu ilaa zaydan aw munqaطican ka qaama alqowmu ilaa jamalan intaba waad nasbisay waa ka baxnay kaas xukumkaas yuuna nagu soo laabanin alxukmu thaani وبعد bacda أو aw ka nafyin intukhib itbaacu ma اtasala wansib man qaطc wa can tamiimin fiihi ibdaalu waqac wuxuu ku yidhi wa bacda nafyin haddii kalaamkii nafyi uu ka dib dhaco ow ka nafyi nafyiga waxa lamid eh waa nahyiga istifhaamkiie intukhiba waxaa la doortay itbaacu ma tasala mustathnihii mutasilka ahay in maa qabla ilaa waxa oo oo dhacay in la raacsiiyo wansib manqaطaca wixii munqaطicane nasbi wa ibdaalun ibdaalne waqaca fiihi waa dhacay can tamiimin reer tamiim xaggoodu ka dhacay xaaladan labaad waxa weeyaan kalaamkii waa taam laakinahu gayru muujab waay nafyaa ku jira waاntukhiba waxaa la doortay bacda nafyi nafyi gadaashiisa ou ka nafyin nafyi waxiga lamid ah nahyigii wixii lamid ahay itbaacu matasala itbaacu matasala mustathnihii mutasil ah in waxa ka horeeya ilaa in la raacsiiyo wansib kordhig manqataca mustathnihi hadduu munqatic noqdane waxa ka horeeya ha raacsiine nasbi wa ibdaalun ibdaal yaa waqaca fiihi في mustathna munqaici mustathnii munqaic ahayn ibdaal baa ku banaanaaday can tamiimin reer tamiimne waxaa ka banaanaa ku banaanaad agtooda maxaan ku irahdaa in la nasbi karo ayib marka kalaamkii mithaalkii horaan ku siinaa marka ugu horeyso haddii aad tiraahdid kalaamkii maa qaama axadun ilaa zaydan ama maa qaama alqowmu ilaa zaydan ilaa zaydun maa qaama alqowmu ilaa zaydan haddaad tiraahdid kalaamkii horta waxaa weeyaan waa taam maa qaama axadun waa lamid kalaamkii waa taam lianna almustathnaa minhu madkuur ko laakinahu manfi waa muujab ma ah kheyru muujab waay oo maadiyaa gashay aye kalaamkii taam hadduu noqdo ee muujabna ousan ahayn kheyru muujab ou noqdo maxaa xugum e markaasaa lakala saaray waxaa lagu yidhi intaadan hal xugum siinin waxa mustathnaha dambo oo ilaada ka hore ka dambeeya fiiri ma mustathnaa mutasil miya mase munqatic waay markaasaa waxaad leedahay waa mutasilan ka dhigaya maa qaama alqowmu ilaa zayd zayd qowmkii uu kamid yahay mutasil waayo jinsi qowm waayo markaasaa lagu leeyahay haddii kalaamkii taam uu yahay laakinahu gayru muujab wa saara almustathnaa mutasilan yajuusu fiihi wajhaani alitbaacu w annasbu intaasaa kuu bannaan liannahu waxaan saas u leenahay untukhiba waxaa la doortay markuu ku yidhaahdo waxaa raajaxsan lee waay kan kale waa bannaan yahay fiiri wa bacda nafyin waintukhiba waxaa la doortay bacda nafyin aw ka nafyin itbaacu matasala mustahnihi mutasilka ahaay kan oo ilaa mustathnaa minhuga icraabta in laga raacsiyaa la doortay laakiin nasbadina way bannaan tahay haddaa tirahdid maa qaama alqowmu hadda waxaa weyaan kalaamkii waa taam waana gayru muujab ilaa zaydun ina tira waa ku banaanta itbaac waay alqowmu maxaasa waa godnay maa qaama alqowmu ilaa zaydun zaydkii marka itbaacaad samaysay itbaac waxanoo tawaabic waxaa la yidhahdaa cadafka iyo bedelka iyo towkiidka iyo maxaan ku iraahdaa iyo cadfu bayaankii kuwaasaa la yidhaahdaa marka nacti iyo cadaf iyo tawkiid iyo bedel afartaasaa tawaabic loo yaqaana marka waxa weeyaan maa bacda ilaa waxaad ku aad ku icraabaysaa waxaad ka bedelay maa qablahu marka waxaad leedahay maa qaama alqawmu maadii waa naafiye qaama alqawmu ficil wafaacil ilaa adaatu istithnaa mulqaatu la acmala zaydun badelu min alqowm w badl marfuuc marfuuc calaamatu rafci dama daahira kaas in tukiba itbaacu ma tasala yaa la doortay ayib waxaa oo banaan haba laga raajixsanaadee in istithnaa lagu nasbiyo qaama alqowmu ilaa eesh ilaa zaydan maa qaama alqowmu ilaa zaydan ina tiraa kuu banaan oo marka qaama alqowmu ficli faacil ilaa adas zaydan mustathna mansuuban cala cala اlاstinaa in la yidhaahdaa banaan warkaas waxa weeyaan waadix waay marka fiiri ida kaana اkalaamu taama wa gayra muujabin wa saara اlmustahnaa mutasila yajuuzu fiihi wajhaani annasb cala اlاstinaa wاlibdaalu cama qablahu wاlibdaalu أwlى wa huwa اlmuntakhab intaasna waa ka baxnay xugum labaad waay waa mida aan niri hadirtaan waxa weeyaan wa bacda nafyin aw ka nafyin intukib itbaacu ma tasal waa ka baxnay waxaan gelaynaa wansib manqaac wansib manqaaca kalaamki sidii siduu u yaalaa maanta yani kalaamkii waa taam walaakinahu gayru muujab ilaa ana almustathnaa waxa u noqday gayru esh ilaa ana almustathnaa munqaطic waaye ma aha mutasil ma ah nafs اlmithaal qaama alqowmu ilaa jamalan aa tiri qaama alqowmu ilaa jamalan hadda maxay noqday maa qaama alqowmu dheh maa qaama alqowmu ilaa jamalan kalaamkii waa gayru muujib oo nafyi waa maadi a ku jirto qaama alqowmudina waxaa weeyaan mustathnaa minhudina waa la sheegay mustathnihii oo ilaa gadaasheeda dhacay yaa munqaطic naga noqday munqaطic macnaheedu waxa weeyaan annahu laysa maa bacda ila min jinsi maa qablaha maa qaama alqowmu ilaa jamalan haddii mustathnii munqaطic ou noqdo kalaamkina taam hayru muujab ou yahay yajibu nasbu lmustathnaa labadii waji oo mutasilku ku banaaneed kuma banaano oo marka maxaad leedahay maa qaama alqowmu إلا جملا جملا مستثنى منصوب بإلا ama بالفعل اللi qبلha منصوب cلاaمة نسبi فتح ظاaهرة qowlka rاaجixa waa qowlkaas aydana waad fahمtay reer تmيma kugu soo noqday markaasuu wuxuu ku yiri وإبdاal yaa waqca فيhi في المستثنى المنqطع عن تmيmi reer تmيma waxay qabaan مستثنى hadii ou yahay منqطع haduu yahay xataa sidii kii mutasilka ahay laba weji ugu banaanay yaa munqaticana ugu bannaan yahay labadii weji sidaas waay oo marka waxaad dhihi kartaa calaa madhabi ahli tamiim muqaabil ahlilxijaaz weeyaane maa qaama alqowmu ilaa jamalan waa jumhuurti siday qabeen waay xijaaziyiinta reer tamiima waxay ku dareen ilaa jamalunna waa banaan tahay oo badel mimaa qablahu in la yidhaahdo marka badeliyada markasta ma aha in eh, inuu godan yahay ma aha haddaa tiraa maa ra-aytu lqowma ilaa caliyan haddaa tirahdid caligaas waxa weyaan ilaa adaatu istithnaa caliyan badalu min ish min alqowm lianna qowmki waa nasbasiyan laga bedelay marka nasbadii istithnaaha iyo nasbadii badelidii waa isku mid ay noqonay maanta laakiin qowlka raajixa maxaa mustatnihi waa mutasil yajibu nasbuhu cinda alxijaaziyiin waxaad leedahay maya yatarajaxu nasbuhu dheh oo fa asri biahlika biqidcin min alleyli walaa yaltafid minkum axadu ila mraataka ila mraatuka fiiri ila mraatuka ibdaalkii waay waa huwa huwa ila mra'ata kana waxa weyaan nasbadii cala stithnaa yani aayaad badanoo kusoo aroortay fursa waxaan kuu siinayn waxawy qawaacidii baa hadda isku dhexyaacayso mithaalkan ku faham qur-aankii markaa kadib adiga la laadii amhiladii kale marka haddaad tidhahdid ma ra'aytu lqowma ilaa zaydan haddaad tidhaahdid waxa weeyaan labadii waa bannaan yihiin laakina الnasb calى اlbadaliya أwlى min الnasbi calى الاstithnاء lannahu kalaamkii waa taam غayru mujab ah marka waxaad leedahay marartu maxaad leedahay ma ra'aytu اlqowma ila zayda ila adaatu istithnاء mulgaat laa camala laha zayda badlu min alqowm wa badl mansuub mansuub marka bedeliyada marka lagu leeyahy itbaaca lagu leeyahay itbaaca marka lagu leeyahay macnihiisi ma aha in markastaba uu godaalku imaanaya ee isimka hore haduu godan yahay kana waa godnaa haduu nasbisa waa nasbisa haddaa tiraa maa marartu maa marartu ilaa maa marartu lqowma ilaa zaydan haddaa tiraa istithnaa waay ilaa zaydan haddaa tirahdana itbaaci wa huwa alarjax sidaas waa ayib marka wa can tamiimin fiihi ibdaalu waqac markaasuu musanifku yidhi wغayru nasbi saabiq wغayru nasbi wغayru nasbi saabiqin fi الnafyi qad yaأtii walaakin nasbahu tar in warad tanna waxa weeyaan iyadana waa xugum kala waay iska fiiri wuxuu ku leeyahy musanifka wغayru nasbi saabiqin mid hormaray nasbintiisa waxaan ahayn qad yaأtii fi nafyi inuu yimaadaa la arkaa walaakin ikhtar dooro nasbahu nasbihiisa dooro in warada haddii uu soo arooro ayib inta wuxuu ku leeyahay mas'ala iyuu musanifka keenay axyaana yataqadamu اlmustathnى cala اlmustathnaa minhu oo hadda waxaan idhi waxay ahayd maa qaama alqowmu ilaa zaydan ay ahayd maraa waxaa la dhihi karaa qaama ilaa zaydan alqowmu fiiri marka mustathnaa minhugii oo la rabay inuu hormaro oo wax laga soo reebaa dib loo dhigay min asaaliibi lugati alcarabiya ay ka mid tahay zaydkii waa lasoo hormariyey oo mustathnaha ahay marka maxaa xugum noqonaya buu ku leeyahay hadday dhacda idaa taqadama almustathnaa cala almustathnaa minhu haddii ay kasoo hormaro maxaa la samaynayaa markaasuu wuxuu ku leeyahay haddii kalaamkii nafi uusan ahayn oo muujab uu yahay yajibu nasbu lmustathnaa almutaqadim qaama qaama ilaa zaydan alqowmu aad leedahay ama ha noqdo e, maxaan ku irahdaa muujab mustathna ha noqdo oo munqaطica ama ha noqdo e, maxaan ku irahdaa mutasil ha noqdo ama munqaطic ha noqdo ida taqadama اlmustathnى calى اlmustanaa minhu yajibu nasbhu ida kaana kalaamu muujaban bimacna gayri nafyin markaasuu wuxuu ku yiri wagayru nasbi saabiqin mid hormaray nasbintiisa waxaan ahayn qad yaأtii inuu yimaadaa la arkaa fi nafyi nafyigi inuu yimaado kalaamki haduu nafyi ku jiro hadduu mustathnaa minhugii mustathnii kasoo hormaro kalaamkina manfi ou yahay waxaa laga yaabaa waxaan nasba ahayn inay yimaadaan oo hadda haddaad tidhaahdid maa qaama ilaa zaydan alqowmu hadda istithnaas muxuu yahay mustathnaa minhu waa joogaa waa taam kalaamkina nafiyaa ku jiro wa bitaali mustathnihina waa soo hormaray saddexdaas xaale markay tahay haddii mustathniya uu soo hormaro cala lmustathnaa minhu fi nafyi ama fi gayri lmuujab nasbadiisaa waajib ah laakiin si yar waxaa la arkaa inuu ku yimaado itbaac meeshaas waxaad ka fahamtaa waalcaaqilu yaqiis haddii lagu yidhi mustani hadduu soo hormaro kalaamkana manfi ou yahay waxa nasba aan ahayn oo ibdaal ah inuu yimaadaa la arkaa markii lagu yidhi haddii uusan kalaamkii nafyi ahayn yajibu nasbuhu muطlaqan musanifka taas kama uusan hadlin ama gadaal danbuu ka keeni doonaa marka taas si fiican u dhadhanso wagayru nasbi saabiqin mid hormaray mustahna soo hormaray in la nasbiya waxaan ahayn oo rafc bedelkii ah qad yaأtii fi nafyi inuu yimaado la arkaa laakiin hadduusan nafyi ahayn muujab yahay nasbadiisa waa waajib laakiin nafyi hadduu yahay waxa nasbe ahayn inay yimaadaana la arkaa nasbadaa waajib ah laakiin keyrkeedu inuu yimaadaa la arkaa walaakin dooro walaakin ikhtar dooro nasbahu nasbihiisa dooro in warada haddii uu soo arooro oo waxaad leedahay markaa maa qaama ilaa zaydan alqowmu aad leedahay nasbada yaa mukhtaar ah laakiin si yar baa waxay ku banaan tahay inad tirahda maa qaama ilaa zaydun alqowmu oo zaydkaas wuxuu bedel ka yahay qowmka ka dambeeyo oo mustathnaa minhu ah ina sidaas aad tiraahdid inuu banaanaadaa la arkaa macnaha wax yar waa shicir yaraa lagu arkay baa layidhi marka waxaa kamid a ah baa lagu miithaaliyey qowl shaaciri famaa lii ilaa aala axmeda shiicatun wamaa liya ilaa madhaba alxaqi madhabun hadda fiiri asigoo kulli wada kordhigay waay wamaa liya iima sugnaanin asalkeeda maa liya shiicatun dad ii gargaara malihi ilaa aala axmed axmed aalkiisoo muslimiinta yaan isu gargaarna wamaa liya malihi ilaa madhaba alxaqi madhabun fiiri wamaa liya madhabun ilaa madhab alxaqi bay ahayd ilaa madhab alxaqi mustaniya soo hormari mustathnaa minhu marka labadii waa la kordhiga fiiri ilaa madhab alxaqi madhabun alayiri laakiin si yar baa waxaa lagu arkay ayadoo laleeyahy maa qaama ilaa zaydun alqowmu ayadoo dhahayaana la arkay baa layiri waxaa ka mid eh qowlu shaaciri fa inahum yarjuuna minhu shafaacatan idaa lam yakun ila anabiyuuna shaaficuu fa inahum yarjuuna minhu nabiga waxay ka rajaynayeen shafaacatan inuu qiyaamo u shafeeco nebiga ay ka rajaynayaan idaa lam yakun haddii uusan ahayn ila nabiyuuna nabiyiinta mooye shaaficun uusan jirin fiiri idaa lam yakun shaaficun ila nabiyiina ila nabiyuuna saasay ahayd markaasuu mustathnaamin nabiyiinta uu soo hormari markaasuu haddana sii goday waxay ahayd idaa lam yakun ila nabiyiina shaaficun inuu yidhaahdo yay ahayd ayib marka taaba marka waxaa laga fahmay ida taqadama almustathnaa cala almustathnaa minhu fain kaana alkalaamu taaman muujaban yajibu nasbuhu qowla waaxida wain kaana alkalaamu taaman gayra muujabin faannasbu huwa almukhtaar wayaأti albadlu aw اlitbaacu e, qaliila wa huwa daciif intaas intaa ku sheegay wain yufaraq saabiqu ila lima bacdu yakun kamaa lowilaa cudima markaasuu musanif wuxuu ku leeyahy wa in yufaraq haddii la faaruqiyo saabiqun mid horeeyo ilaa ka horeeyo limaa bacdu wixii ilaadii ka dambeeya haddii loo faaruqiyo yakun wuxuu ahaanayaa kamaa sidii oo kale low ilaa ilaa haddii cudima la waayo ah, kalaamkii mufaraq hadduu noqdo qaacidadii inaad iska iloobinaan rabaa kalaamkii hadduu mufaraq noqdo mufaraq macnihiisa waxa waaye lam yudkar fiihi lmustathnaa minhu oo kalaamkii hayri taam waaye wa fi lwaqti nafsihi hayru muujab waa nafyaa ku jiro kalaamka hadduuba hayru taam noqdo sida badan hayru muujab uu noqona marka haddii kalaamka hayru taam hayru muujab u labadiiba ou waayo markaasu wuxuu ku leeyahy maa qabla ilaa wuxuu ku camal falaa maa bacda ilaa ilaadi waxay lamid tahay ayadoon meeshi joogin maa qaama ilaa zaydun maa ra-aytu ilaa zaydan maa marartu ilaa bizaydin fiiri maa qaama ilaa zaydun kalaamkii mustathnaa minhu waa maqan maa qaama alqowm lama dhihin ko maadina waatanaaho waxa weeyaan eh, maxaan ku iraahdaa kalaamkii muujab ma ahna manfi waay saas hadday dhacdo maa qabla ilaa waxau ku camalfalaa maa bacda ilaa hadba maa qabla ilaa wuxuu u baahan yahayaa ilaa gadaasheeda loogaga dhigaya ilaadina waxaa laga soo qaadaya iyadoon meeshi joogin min xaythu alicraab waa min xaythu lmacnaa ma ah macnihii sidiisi waay marka macnihii maxay noqonaysaa maa xarfu nafyi qaama ficil maadi qaama maxau u baahan yahay faacil ilaa adaatu istithnaa mulgaatu laa camala zaydun marka tafaraqa maa qabla ilaa lilcamali fi ma bacdaha intaas keli a beytkan uu ka hadlaya maa ra-aytu ilaa zaydan aa tiri ra-aytu ficil faacil maxay u baahan tahay mafcuul ilaa wixii ka dambeey zaydan mafcuulu bihi hadleeda istihnaam kuma nasbinaysid maa marartu ilaa bizaydin marartu maxay u baahan tahay waa ficil laaziman yatacadaa ilaa mafcuuli bixarfi jar ilaa bizaydin jaaru majruur mutacaliq bimarartu yaa laleeyahy wahaakada marka beytkan macnihiisa saas weeyaan wa in yufaraq haddii la faaruqiyo saabiqun mid ka horeeya ilaa ka horeeyo limaa bacdu limaa bacdaha ilaa waxa ka dambeeya haddii loo faaruqiyo yakun ilkalaamu kamaa low ilaa cudima kamaa low sidii kamaa sidaa oo kalow ilaa ilaa haddii cudima la waayo kalaam wa in yufaraq haddii la faaruqiya saabiqun mid ka horeeya ilaa ka horeeya limaa bacdu limaa bacdaha wixii ka dambeeya haddii loo faariqiyo yakun wuxuu ahaanayaa kamaa low ilaa sidii ayadoo ilaa oo cudima la waayey ayadoon ilaa meeshi joogin ay la xugum tahay oo maa qaama zaydun adoo yiri ay la macno tahay ilaadii meeshii waabad ka baxday ayib waalqi ilaa daata towkiidinka laa tamur bihim ila alfataa ila alcalaa wa alqi tuur ilaa lafdigii ilaa ho adawaat listithnaa ahay daata towkiidin xaal ay tahay mid towkiid u saaxib eh iska tuur bimacnaa ilaadii hadday soo noqnoqoto oo midda labaad loola qasda an tuakida thaani aluulaa ayadana camalkeeda ilqay wa alqi ilqey oo ha camal siinin ilaa lafdigii ilaa oo min adawaati اlistithnaa ka mid ahay daata towkiidin xaal ay tahay mid towkiid u saaxib ahoo in kuridat ilaa litowkiid faalqihaa can اlcamali ayib mithaalkeeda waxaa ka mid eh kalaa tamrur bihim ha marin ila alfataa inad martid maahine ila alcalaa calaama inad martid maahine waa gayru muujab liannahu ka nafyin ow maada keligeed maanta dhan ha dultaagnaanin waxaa lamid e eh, laa oo naahiya gashay marka laa tamrur bihim laa waxaw naahiya laada naahiyada afcaasha way ku camal fashaa laada naafiyadana ma camal fasho marka tamrur ficlu mudaaric majzuum bila annaahiya walfaacilu damiir mustatir wujuuba taqdiiru anta bihim jaaru majruur mutacaliqu bitamrur marka kalaamkii hadda mustathnaa minhu waa joogaa bihimti waay laa tamrur bihim qowmkii meesheeday u fadhisaa kalaamkii waa taam laakinahu hayru muujibo nahyaa galay maxaa banaanayd qaacidada in xasuustaa lagaa rabaa laba wejiyaa banaaneed laakiin intikhaab waxaa wanaagsanay waa beydkii oo hore shadrigiisa labaad wa bacda nafyin ow ka nafyin intukhib itbaacu mutasal marka itbaaci baa haboon meeshaan bihim mxuu yahay marka waa majruur ilaa adaatu istithnaa alfataa majruur e, badalu min almustathnaa minhu oo bihimti ah wa badalu majruuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu muqadara cala alalifi manaca min duhuriha tacaduru liannahu bihimtaas maxalkeeday ka hoos dhigan tahay jaari majruur waay wixii laga bedelayna waa hoos dhignaanayaan marka fataa maanta majruur waay waxaa banaan ilaa adaat istithnaa alfataa mansuubu biاlistithnaa inay tira labadiiba waa banaanayn laakiin itbaaca fiicnayd ko hadda loo jeeda waxaa waay ilaadi waa ila alcala ilaa adaatu istithnaa muakida alcalaa badalu min alfataa marka ayada min xayثu اlicraab wax kuma laha ilaada horay adkaynaysaa calaadana waxaa laga badalayaa fataa wa badlu majruuri majruur hadaad eh, fataada himti ka badashid haddaad istihna ku nasbisid qowlkii adcafka ahay ama marjuuxa ahayn calaana mansuub waay marka kalaa tamrun bihim hamarin ila alfataa shaabki maahine alcalaa calaa maahine bedel u ka yahay ilaadi saasaad marka meesha ugu tegaysa mithaal kale ma u keenayno idaas musanifkau noo mithaalay anagu filan saanan u wareerin wain tukarar laa litowkiidin famac tafriiqin itacthiira bicaamili dac fii waaxidi mima bila stuhnii walaysa can nasbi siwaahu muqni wuxuu ku leeyahay wain tukarar meeshaas naaibulfaacilkeedu waa xadfan yahay wain tukarar haddii lasoo celceliya ilaadi ilaadi waa naaibulfaacilki laa litowkiidin aan loo soo celcelinin fiiri marka tii hore towkiid ay ila alfataa ila alcalaa towkiidaad u niyeysatay haddii ilaadii la soo celiyo laa litowkiidin aan loo soo celcelinin fadac ka tag attaathiira ku saamoobitaankii bilcaamil lagu saamoobo maca tafriiqin mustathni hadduu mufaraq yahay fii waaxidin ugu tag oo mimaa kii ka midi istuniya biilaa lagu soo reebay walaysana ma aha can nasbi siwaahu wixii ka soo haray in la kordhigana muqnin midka deeqaya ma ah markaasuu wuxuu ku leeyahay haddii ilaadi la soo celiyo oo ila alfataa qaama alqowmu ilaa zaydan ilaa caliyan ilaa camran haddii la yidhaahdo oo la soo celceliyo kalaamkii kala fiiri haddii kalaamkii mufaraq uu yahay hal mid ilaada hore waxay u baahan tahay c waxa ka dambeeyana nasbi haddii kalaamkii ousan ahayn mufaraq ousan ahayne waxa weeyaan mid kastaba waxa ka dambeeya axkaamtiisaad siinaysa wa in tukarar haddii la soo celceliya ilaadii laa litawkiidin aan loo soo celcelinin famaca tafriiqin kalaamkii markuu mufaraq u yahay dac ka tag altaahiira bilcaamili caamilka in lagu saamoobo fii waaxidin ugu tag oo mimaa e, asmaadii kamidi istuthniya biilaa lagu soo reebay walaysa waaxidkaasna ma aha walaysa waaxidkaasna ma aha muqniyan mid deeqayo can nasbi siwaahu wixii kasoo haray in la kordhiga kama deeqayo fiiri markaan mithaalkiisa yaan ku siinaa ayib yani waxaa kamid eh mathala waxaa tiriyey maa qaama haddii kalaamkii hadda mufaraq uu yahay maxau ahay kalaamkii maa qaama ilaa zaydun sidaasuu ahay kalaamkii mufaraq ah bimacnaa ana alkalaam laysa eh, taaman walaa muujaban hadda taasuu hadda beytkan kaga hadlaya kuwa kale aan iskuaan isku dhex darin kalaamkii oo mufaraq a yaa istithnaayaalkii ilaadii lala soo celceliyey maxaa xugum ah markaasaa waxaad leedahay maa qaama ilaa zaydun ilaa camran ilaa khaalidan aa tiri kalaamkii waa mufaraq marka ilaadii towkiid looma soo celcelini hadday saas tahay ilaada horo waxa ka dambeeyo waxaad macmuul ugu dhigtaa maa qabligeeda sidii hore aan kugu soo sheegay wixii ka dambeeyane iska nasbi fiili hadda markaad tiraahdeed maa qaama muxuu u baahan yahay faacil midkoo faacil ugu dhig ilaa zaydunaad faacil ugu dhigtay walaysa can nasbi siwaahu muqniyan ilaa camran ilaa khaalidan ilaa caliyan inta kale waa la nasbinaya ilaadi waa la soo celceliyey towkiidna ma ahane macnihiyaa loo soo celiye dad badan baa yaa istaagay mathalan dad badanaa meesha joogo markaasaa waxaa tiri maa qaama ilaa zaydun markaasaa tiri ilaa camran ilaa bakran yani saddexdaas ninaa meesha ka istaagtay marka waxaa lagu leeyay kalaamkii hadduu mufaraq yahay magacyaalkaas ilaada kadib dhacay mid ka mid eh maa qabla ilaa macmuul ugu dhig wixii kasoo harayne iska nasbi labadan beyd intaas lay ujeedaan lowla shicru lakaana amkana an yuktafaa bijumla waaxida wa an taquula ida kaanat ila gayra tawkiidin wa kaana alkalaamu gayra taamin gayra muujabin yucطى waaxidu min alasmaaءi macmuula lima qabla ila wa yakunu maa bacda ila aلthaniya wاthalitثa wالraabica mansuuba biاlاstithnaa bas intaas uu musanifka kala jeeda marka macnaha hadaad fahamtay adoo macnahaas fahamtay marka beytkii laqbihiisa ku laabo wa in tukarar hadii lasoo celceliya ilaadi meeshas ku qadar ilaadi a lasoo celiya laa litawkiidin looma soo celcelinin kalaamkii markaas yaa la kala fiirina kalaamkii mataanba ma muujabba muxuu yahay markaasu wuxuu kuu soo qaatay hal xaala min xaalaatihi markaasuu ku yiri fadac ka tag التأثيiر بالcاamل cاamilka in lagu saamoobo oo an yakuuna maa bacda إlا macmuula لma qablaha ou noqdo maca تfriiqi في xaali kowni الكalaami mfرقا في waaxidi ugu tag waaxidkoo mimaa asmaadi kamid اstuthniya bإlا ilaayaada badan mid kamid oo lagu soo reebay waxaad macmuul ugu dhigtaa hal mid walaysa ma aha marka waaxidkaasne mغnii calى lugaة الرaبيع يجuز الوqف calى السkن oo in asalkeeda walaysa huwa ay waaxid mغniyan waay midka deeqa ma aha can nasbi siwaahu intii kasoo hartay nasbadiisa kama deeqa waa la nasbina maa qaama ilaa زaydu ilaa camra ilaa bakran aad leedahay laakiin waxaa lagu leeyahay midka hore keli ah inuu ahaado midka macmuul bacda limaa qabla ilaa shardi maah oo waxaad heli kartaa kan ugu dambeeya inaad ka dhigto maa qaama ilaa zaydan ilaa camran ilaa bakrun inaad tiraahdo midka dambo aad faacilka ugu dhigtid kuwaana iyagoo soo hormaray ay noqdaan waa banaan tahay ayib marka waxaan soo sheegnay xaaladii iskaaga wax yaroo iska sahlan waay haddii musanifku wuxuu ku riya ilaadi lasoo celceliyo haddii towkiid lasoo celceliyo towkiid ay tahay wujuuduha ka cadamiha waa soo dhaafnay haddii lasoo celceliyo litufiida macna laa litowkiidin aan loo soo celcelinin kalaamkii kala fiiri inuu mufaraq yahay iyo in kale waxaa lasoo hormariyay mufaraq inuu yahay mufaraq bimacnaa hayra taam gayr muujab markaasaa lagu leeyahay asmaada ilaada ka daba dhacay mid ka mid eh waxaad macmuul ugu dhigtaa maa qabla ilaa macmuul ugu dhig inta kalena iska nasbi hadal yaar oo iska sahlan waay su-aal waxaa imaanayso war imaamiya waad noo sheegtay markii ilaada soo laablaabato laa litawkiidina ay usoo laablaabanin kalaamkiina mufaraq u yahay waa noo sheegtay laakiin kalaamka hadduu thaabit yahay ama uu taam yahay maxay tahay tiiba hadda lagaaga hadla wa duuna tafriiqin maca taqadumi nasba aljamiici xukun bihi waltasimi wa duuna tafriiqin marka kalaamka hadduusan mufaraq ahayn maca ataqadumi mustathniina uu soo hormaro uxkum xukmi nasba aljamiici dhammaantood in la nasbiyo uxkum bihi xukmi waltazim arrintaasna laasim wuxuu ku leeyahay xaaladan kaleo labaad waxa weeyaan kalaamkii mufaraq ma aha mufaraq ma aha markii la yidhi laba xaalaa sooga geli karto inuu taa muujab yahay inuu taam hayru muujib yahy labadaas xaala baduuna tafriiq waa soo gelaysaa markii la yidhaahdo markaasuu yiri waxkum xukmi nasba aljamiici dhammaantood wixii ilaada ka dambeey o dhan wada nasbi duuna tafriiqin hadduu kalaamkii mufaraq ahayn maca taqadumi kalaamkii mufaraq ma aha mustathnihiina waa soo hormaray cala mustathnaa ka soo hormaray saas hadday xaalada tahay yajibu nasbu lmustathnaa ayib waxaad tiri hadeertaan fiiri qaama ilaa zaydan ilaa camran ilaa bakran alqowmu hadda fiiri qaama alqowmu kalaamkii muxuu noqday mustathnaa minhu waa joogaa dibba ha u dhec hadduu rabe kow haddana kalaamkii taa muujab waayo nafyi ma aha qaamaa la yidhi kalaamkiioo taam ah oona muujab ah yaa mustathnayaalkii oo la soo celceliyey aa soo hormaray maca ataqadumi ha iska iloobin hadday xaalada saas tahay yajibu nasbu lmustathnayaati oo waxaad leedahay qaama ilaa zaydan ilaa camran ilaa bakran ilaa caliyan ilaa khaalidan alqowmu aada leedahay oo marka qaamadii faacilkeedii alqowmudaas mustathnaa minhu aga waay intaan kale oo ilaada soo laablaabtay towkiidna ma ahane waxa weeyaan qaama alqowmu yaa istaagay qaama waxaa istaagay ilaa zaydanon istaagin ilaa camranon istaagin ilaa bakranon istaagin alqowmu yaa istaagay saasay noqonaysaa waa la nasbiye waxaa lamid eh haddii kalaam kitaam uu yahay laakiin khayru muujab uu yahay maa qaama aad tiri haddane meeshad qaama ka lahayd maa qaama ilaa zaydan ilaa camran ilaa bakran alqowmu aad haddana tiri intaas waxay isla gelayaan beytkaas kalaamka hadduusan mufaraq ahayn laba xaalaa kuu gelaysa ama waa taam muujaba ama waa taam ayru muujab ghayru muujab ah labadaas xaalaba hadduu mustathnii soo hormaro a ku dheer kalaamkii mufaraq ma aha oo waa muujab ah ama waa ghayru muujab ah ayadoo saas tahay yaa soo hormar cala mustathnaa minhu ka soo hormaray maxaa la samaynaa yajibu nasbu maa yaqacu bacda ilaa jamiican labadaas xaalabo waa ka baxnay hal xaalaa noo hartay ninkii fahmayo hal xaaladi waxa weeyaan haddii mustathnayaalkii ay sidooda ku yimaadaan oo mustathnaa minhu aysan ka soo hormarin tan waay wاnsib لتأkhiiri wji bwaaxidi minha kama low kaana duna zaaidi wansib nasbi litaakhiirin liajli taakhiirin hadduu mustathnihi mustathnaa minhu hadduu dib maro nasbi waji biwaaxidin mid la imaaw oo minhaa min almustathnayaadki ka mid eh kamaa low kaana duuna zaa'idin ayadoon ilaa soo noqnoqonin oo kale kasoo qaad mithaalkeeda waxaa kamide eh, kan lam yafuu ila mru'un ilaa cali wa xukmuhaa fi lqasdi xukmu lawali marka wuxuu ku leeyahay mustathnihii yaa soo hor mustathnaa minhu sidiisuu ku yimiday mustathnaa minhu sidiisuu ku yimiday markaasuu wuxuu ku leeyahy inta waa wansib litaakhiirin haddii wansib nasbi litaakhiirin mustathnayaalkii ayaa dib u dhacay mustathnaa minhu yaa soo hormaray marka waad nasbinaysaa lisababi ta'akhurihimaa waji laakiin la imaaw biwaaxidin minha mid ayaga ka mid ah eh, kamaa low kaana asigoo aduuna zaa'idin fiiri hadda kalam yafuu ma uufinin ila mru'u nin hal qof maahine ilaa cali maahine saasaa tiri hadda fiiri ka lam yafuu kalaamka horta muxuu yahay hayru muujab waa lam oo nafyi ahaa ku jirto ayib yafuu yafuuna waa ficilkaas waa min amhilati alkhamsa waay ee ha umalaynin ficil mudaaric oo muctal bilwaawe oo lam ay gashay waawgiisana aan la xadfin oo lam yadcu maxaa loo dhihi waay lam yafi maxaa loo dhihi waayo maya wafaa yafi yafuuna ay asalkeeda iyadoo yafuuna lam la geli lam yafu lam yadribuu ay lamid tahay marka kalaamkii muxuu noqday hayru muujab oo lamoo nafyi ah ku jira kow mustathnaa minhu ma sheegan yahay mase waa maqan yahay waa joogaa waawdaasaa mustathnaa minhu fasharibuu minhu ilaa qaliila fasharibuu waawdaasfiri kulligood way cabeenaa loo fahmila ilaa qaliila qaliinta waxaa laga soo reebay waawdaas yafuuda ee yashrabuuna marka mustathnaa minhu waxawa lam yafu dhammaantood ma oofinin ilaa cali marka istithnahi mutasil ou noqday mustathnaa minhuna yafuu waawdaas waa waa joogta ayib waawdaas maa maxaluha min alcraab yafuu ficlu mudaaric majzuum bilam wcalaamatu jibi xadfu nuun wlwaaw faacil mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin waawdi maxay noqotay marfuuc ayib kalaamkii maxaan soo sheegnay idaa kaana alkalaamu taaman hayra muujabin maxaan soo sheegnay laba wajyaa ku banaan itbaaca ou leysan waxau galayaa wa bacda nafyin aw ka nafyin tukib itbaacu matasal hadda waxaw kalaamkii waa taam laakiin waa gayru muujab wabitaali mustathnaha bacda ilaa laba wajiyaa ku banaaneed itbaac iyo annasbu cala istithnaa oo itbaaca uu raajix yahay marka ila mru'un ilaa adaatu istithnaa mulgaatun laa camala laha imru'un badalu min alwaawi alfaacili fi yafu wa badlu marfuuci marfuuc wcalaamatu rafci dama daahira waadix waa kaas ko ilaa ilaa caliyan dhe markaan wuxuu ku leeyahay <clears throat> haddii kalaamkii ou hayra taam yahay kalaamki hadduu hayru muujab yahay laakiin taam uu yahay mustathnihina mustathnaa minhu uusan kasoo hormarin tii hore kale uusan ahayn ilaada hore waxa ka dambeeya waxaad ula dhaqantaa ayadoon ilaa soo noqnoqonin ilaada waaxid ka mid eh waxaad ula dhaqantaa iyadoo istithnaa jirin marka waxaan leenahay kalaamka hadduu taam yahay ghayru muujab uu yahay ilaada waxa ka dambeeya maxaa ku banaanaan jiray laba weji labadii weji imru intaan ku banaynaynaa oo waxaan leenahay ka lam yufuu ila mru'un ama ka lam yafuu ila mra'an labadaas waa noogu bannaan tahay oo waxaan ula dhaqmaynaa kalaamka hadduu taam hayru muujab uu yahay mustatniina ousan soo hormarin mid ka mid a laayaasha mid kamid a midka dib dhaco yaan waxaan u siinaynaa sidii aan qaacidadii hore usoo sheegnay wixii ka dambeeyane waa la nasbinayaa marka ilaa caliyan sawaaon haddaan idhahdo imru'un badel min yafuu waawgeeda ama ila mra'an aan idhaaho nasbino labada xaalo kaas markan aan siino istithnaahi qaacidadiisa wixii ka dambeeyey ilaa caliyan waa nasbinaynaa markaas waxaan u malaynaa xaaladaas inay aada u waadix u tahay markaasuu ku yiri wansib nasbi litaakhiirin lisababi taahuri lmustathnaa can ilmustathnaa minhu waji biwaaxidin ilaada kuwii lagu soo reebay mid ka mid ee eh, waxaad ula timaadaa minhaa kamaa low kaana duuna zaaidin ayadoon ilaa soo noqnoqonin oo kale oo kale ula dhaqan hadda hadeertaan ka lam yafu ilam ruu hadday ahaan laheed maxaan samayn lahen waxaan dhihi lahen kalaamkan waa taam hayru muujab ah ilaa wixii ka dambeeya laba wejyaa ku banaanaa jiray wa calayhi ilaa imruun laba wejyaa ku banaan inuu bedel min alwaawi noqdo ama nasbu cala alistithnaa ila mraan ila mruun labadaas saas markay dhacdo wixii ka dambeeyane iska nasbi wansib litakhiirin waxa kaloo dambo oo marka hadday ahaan laheed ilaa mruun laka lam yafhu ila mruun ilaa caliyan ilaa khaalidan ilaa bakran ilaa zaydan wixii dambe oo kale iska wada nasbi bisababi taakhuriha u nasbi hal midna ilaadaas waxa ka horeey waay xukumkeeda qaadan jireen c intaasaa loo jeedaa markaasuu ku yiri wa xukmuhaa fi lqasdi qasadka laga leeyahay xukumkoodana xukmu lawali waxa weeyaan asmaada hadday soo laablaabato qasadka kan labaad laga leeyahay kan hore qasadkiisi oo waxaa tidhi maa qaama alqowmu ilaa zaydan ilaa bakran ilaa khaalid kulligood isma yani maa qaama alqowmu isma taagin ilaa zaydan oo istaage maahine ilaa camran oo istaage maahine ilaa caliyan oo istaage maahine ilaa zaydan oo istaage kulligood waa ay khilaafsan yihin oo bmacnaa kan hore wuxuu macno yeeshtay ay ku xirantaha laleeyahay marka waxaa loo kala saarayaa baa la yidhi oo macnaha oo la leeyahay waxaas inay yihiin wax qeybsami karo iyo in kala loo kala fiirinaya marka qowluhu wa xukmuhaa fi lqasdi xukmu اlawali wuxuu u jeedaa haddii eh, kii hore cagsigiisa inay wada ahaadaan qaama alqowmu haddaa tira ayaa istaageen ilaa zaydanun istaagin ilaa caliyanun istaagin ilaa bakranun istaagin kulligood marka waxa weeyaan waa ka baxsan yihiin oo dadka fadhi ay ku jiraan haddan kan hore nafyi ou yahayna ayagana cagsigiisa waaye laakiin goormo waaye in aan midkood midka kale laga istithnoo karin hadda zayd iyo camar ilaa zaydana istaagay ilaa camran zayd amr zayd lagama istithnoo karo laakiin kuwii hore qoomkia laga istithnoo karaa keli ah laakiin haddii oo midkooda midka mid kastaba midka labaad laga istithnoo karo waa laysku khilaafsan yahay haddaad tiraahda ninka haddii uu yidhaahdo lizaydin calaya casharatun ilaa arbacatan ilaa ithnain uu yiri fiiri hadda casharadii waxaa laga istidnooday afar marka lixu ugu leeyahaa tiri ila thnaynidan ma tobankiyaa laga istidnoona horo mase afartan dambaa la raacsiina liannahu labada afarta waa laga istidnoo karaa macnihii waxay noqonaysaa lahu calaya casharatun uu leeyahay ilaa arbacatan uusan igulahayn afar marka toban ka goysid waxaa soo hartay lix ila thnayni ugu leeyahay tan danbaa laga istinooday arbacadii ah marka markii hore tobanaad qirtay afaraad diiday labaad haddana ku dartay marka lixdii oo afartii ka hartay labaa lagu daraa sideedo kugu leeyahay haddii la yidhaahdo mid kastaba midka ka horeey ka istinaysan yahy hadii la yidhaahdo qowl fuqaha ay qabaan waay lizaydin calaya casharatun ilaa arbacatan uusan igu leehayn lixaas lihaaday ila thnaynu ugu leeyahay oo afartii kamid ah lixdii laba ku dar sideeday noqotay sideedu kugu leeyahay qolana waxay leeyihin maya kulligeed cadadkan oo dhan kan horaa laga reeba lizaydin calay casharatun ilaa arbacatan uusan igu lahayn ila thniina ugu lahayn ay noqonay marka lix markaad afar ka inkirtay ee toban markaad afar ka inkirtay lixaa soo hartay lixdeed haddana laba kasii inkirtay afaraa soo hartay sidaasaa laleeya kulligeed xaggaa la qaba laakiin waxaanan ansaxaynin lizaydin calaya casharatu ilaa cashara zayd tobana igule tobanna iguma laha talaacu bay noqone waa lagu garbaashaa markaas waxaa lamid eh lizaydin caleyhi cashara ilaa ithnaa cashar usan igu lahayn lagaa yeeli maayo waxaa la rabaa an yakuuna almustathnaa aqal min almustathnaa minhu oo kan horood qirtay in wax soo haraana rab haddaad tiraa lizaydin calay cashara ilaa tisca waa laga yeelayaa ilan awal ba ahayd markhaati lama hayo haddii markhaati la haynin iqraara ku xigo waxaan u qira unbuu qaadana ninkaas hal ha noqdo ama toban ha noqdo marka istithnaha intaas weeyaan wixii ka dambeeya wuu sahlanaan doonaa waxaan isku raacinay waxa weeyaan haddaan lakala reeb reebo waxay noqonaysaa beri macluumaadkii oo kala naaqis ah in haddana min jadiid hadana lasoo bilaabo kii hore in lagu celiyay noqon lahayd laakiin wax sahlan weeye mithaalka iyo beytka laqbihiisa isku fiiri wax badana ku muuqanaya marka aayaadkii iyo wixii dhan oo inan eh, aan soo sheegno waan iska dhaafnay liannahu haddii qawaaciddii oo sidaas mucaqad u ah haddii amhiladii la badiyo tashatud baa ninkii daalibka ku dhacay sidaas awgeed waxaa iska sahlanaan karta hadhow de mithaalka haddaad fahamsid inaad qur-aankii la aadid way sahlan tahay wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin